bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصلاة والسلام عlى أشرف الأنbiyاءi والmرسلين نبyina mحamd وعlى آlih وصaحbه وسلم تسليما كثيirا اllهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اllهma إna نسأlka الفقه في الdين rb اشhرح lii صdري وysr lii أmrي wxlل cqدة min لsاني yfqه qwlي waxaan kusoo jiray kitaab الluqطة wuxuu uhi muأlifku raximah اllahu taعaalى fasl fasalkan mualifku wuxuu ka hadli doonaa fii ma tumlaku bihi luqata baadidii waxa lagu milkinayo ama lagu hantinayo wuxuu yihi raximah ullah idaa carafa haddii uu yaboohiyo sanatan muddo sanada hadduu yaboohiyo lam yamlikhaa baadidii milkin mahayo xataa yakhtaarahu ilaa uu ka doorto milkigii bilafdin erey uu ku doorto wadalika mithaal katamallagtu waan hantiyey weeye waqiila waxaa lidhi takfi niyatu niye unbaa ku filan waqiila waxaa lidhi yamliku wuu ku milkinayaa bimudiyi sanati sanadda tacriifka tegitaankeeda oo keli ah ayuunbuu ku milkinayaa wuxuu ku yihi mualifku qofkii baadida helay hadduu baadidii yaboohiyo muddadii sanadka ahayd een soo tilmaanay qofkii lahaana uu waayo ma milkinayo baadidaas oo waxaa loo baahan yahay si u milkiyo in uu doorto tamalugi waa inuu tamalugi doortaa oo markaa weliba uu ku dhawaaqaa uu dhahaa maalan waan milkiyey hantidan oo anaa la wareegay dabcan la wareegitaankaas waxaa shardi ah inaan la helin qofkii iska lahaa haddii la helo qofkii iska lahaa maalin unuu yimaado waa inuu u celiyaa hadduu shaygii dhintayna waa inuu magdhabaa waa kii xadiidku ahaa fain jaءa saaxibuha yowma min الdahr faaddiha ilayh haddaba qowlka muctamadka aha waa inuu ku dhawaaqaa tamalugii laba qowl oo kale ayuu mualifku daba dhigay oo laga xoog badan yahay qiilka koobaad wuxuu leeyahay niye unbaa ku filan waxba lafdi inuu ku dhawaaqa shardi ma ahee inuu niyada qasdu tamalug inuu milkiyo qasadkeeda inuu cusboonaysiiyo unbaa looga baahan yahay asagoo waxba ku dhawaaqin wax iijaaba qiil kalena wuxuu leeyahay maye waxaa ku filan uun sanadkii iyo boohintu inay tagto sanaddii hadday dhammaato saasuu ku milkinaya xataa niyo oma baahno fain tamallaka haddaba hadduu milkiyo baadidii fadahara dabeetana uu soo baxo almaaliki qofkii iska lahaa ow atafaqaa ay isku raacaan ala raddi caynihaa caynteeda celinteeda hadday isku raacaan fadaaka arinka wa iska cadyahay wain araadahaa haddii uu doono luqadadii almaaliku kii iska lahaa araada almultaqidu kii qaatayna uu doono alcuduula inuu u baydho ilaa bedelihaa bedelkeeda ujiiba waxaa la yeelayaa almaaliku qofkan hantiilaha ah ee xaqlaha ah ayaa la raacayaa filasaxi muctamada haddaan qabanno waaya wuxuu ku yidhi haddii ninkii baadida helay uu baadidii milkiyo dabeetana ninkii iska lahaa uu soo baxo isla markaana ay isku raacaan maalig iyo multaqid in cayntii loo celiyey ninkii iska lahaa hantidiisii la siiyo dee saasay yeelayaan oo hantidiisii baa loo celinayaa oo arrinkaasi waa iska cadiya haddiise maalig uu doono in baadidiisii loo soo celiyo kii baadida helayna uu doono inuu ugu bedelo shay kale u dhaho maanta iidaa shaygan anaa jeclaaday neefkan iidaa oo bedelkiisii aan ku siiyo maalan qiimihiisii aan kuu celiyo midkee la yeelaya wuxuu ninkii maaliga ahaa ayaa mudan in la yeelo warkiisa oo de waa xaqiisii xaqiisana wuxuu ku tacalluqaa caynta marka hantidiisii baa loo soo celinayaa waa kii xadiidku ahaa xadiidkii saxiixeynka fain jaa saaxibuha yowma min addahri faaddiha ilayhi hadduu yimaado ninkii baadida iska lahaa wakti uun u celi buu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam fain tamalaka haddaba hadduu milkiyo fidahara almaaliku kii iska lahaa uu soo baxo waitafaqa ay isku raacaan calaa raddi cayniha caynteeda in loo celiyo fadaaka ay falamru waadixun arrinku wuu iska cadyahay wain araadahaa haddii uu doono baadidii almaaliku qofkii xaqlaha ahaa wa araada almultaqidu kii qaatayna uu doono alcuduula inuu u baydho ilaa bedeliha bedelkeeda ujiiba almaaliku maalik ayaa la ajiibaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno wain talifat haddii ay dhimato baadidii harima waa magdhabayaa kii helay milahaa iyadoo kale ayuu magdhabayaa aw amase qiimataha qiimaheedii yowma tamaluki maalintii uu hantiyey wain naqasat haddii ay isdhinto bicaybin cayb isku dhinto oo nusqaan ay ku timaado falahu waxaa u bannaan qofkii maaliga ahaa akhduhaa inuu qaato maca alarshi kama maci fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku baadidii ay gacantii qofkii multaqidkaa ah ee qaatay gacantiisa ku dhimato markuu tamalukay kadib weeye dabcan markuu tamalukay kadib ayaa waxaa weeye ayay gacantiisa ku dhimatay markaa ayada ah ninkii iska lahaana uu yimaado waa u magdhabayaa hadday mili tahayna miligeedu ugu magdhabayaa hadday mutaqawim tahayna qiimaheedu ugu magdhabayaa maalan haddii ay ahayd maalan lacag lacagtiibuu u celinayaa haddii ay mutaqawim ahayd sida maalan neef buu ahaa neefkii qiimihiisii ayuu u celinayaa haddii ay ceebe ku timaado oo isdhintana qofkii maaliga ahaa waxaa u bannaan inuu iska qaato baadidiisii iyadoo ceebaysan isla markaana kabma loo raaciyo intaa qiimaha iska dhimay neefkii ayaa xanuunsaday ama weydoobay intaa weydnimada ku timid ama xanuunka ku yimid in loo kabo oo kama loo raaciyo marka ayada ah waay waa markuu waxaano dhan waa markuu tamaluki kadib ninkan uu milkiyey kadib hadday telefku ku yimaado ama nuqsaani ay ku timaadaa laga hadlaya wain talifat hadday dhimato luqadadii karima waa magdhabayaa kii helay milahaa iyadoo kale oo mase qiimataha qiimaheedii yowma maalintii uu milkiyey marka waxaa lagu qiimeynayo waa qiimihii maalintii uu hantiyey wain naqasat hadday isdhinto bicaybin cayb isku dhinto falahu waxaa u bannaan qofkii maaligaha akhduhaa luqadadii inuu qaato maca alarshi kama maciisa fi lasaxi muctamad haddaan qabano waida dacaha haddii uu sheegto luqadadii rajulu nin lam yasifha aanu tilmaamin walaa bayinata wax markhaati ana uusan keenin ama caddayn ah, lam tudfac ilayhi loo dhiibi maayo wain wasafahaa haddii uu tilmaamo oo wadanna u maleeyo kii multaqidka ah helay sidqahu inuu run sheegayo jaaza dafcu ilayhi inuu baadidii ku wareejiyo u dhiibo ayaa banaan walaa yajibu mase waajibaya cala madhabi muctamad haddaan qabano fain dafaca haddaba hadduu u dhiibo oo fa aqaama aakharu mid kale uu oogo bayinatan markhaati xuwilat waa lagu wareejinayaa baadidii ilayhi kan markhaatiga keenay fain talifat hadday ku dhimato cindahu agtiisa falisaaxibi اlbayinati kii markhaatiga uu saaxiibka ay markhaatiga keensaday waxaa u bannaan tadmiinu lmultaqidi kii baadida helay inuu ka magdhowdo walmadfuuci ilayhi iyo kii loo dhiibay waalqaraaru qaraarkii damaankuna calayhi cala almadfuuci ilayhi kii loo dhiibay ayuunbuu ku sugnaanayaa dushiisa wuxuu ku yidhi haddii baadidii markii qofkani uu yaboohiyey uu sheegto nin nin baa yimidoo wuxuu yidhi aniga baadida iska leh isla markaana wax tilmaana muusan bixinin markhaatina muuna keenin inuu iska leeyahay loo dhiibi mahayo maxaa yeele waa kii xadiidku ahaa low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu dimaءa qowmi waamwaalahum walaakina albayinata cala اlmudaci haddii dadka wax lagu siin lahaa sheegashaday wax sheeganayaan rag baa waxay sheegan lahaayeen dad kale waxa wey dhiigooda iyo xoolahooda laakiin qofka wax sheeganaya muddaciga waxaa looga baahan yahay markhaati iyo caddayn qofkan waxaa leeyahay tilmaanna aan keenin markhaatina aan keenin markhaati keenso ama shaygii tilmaan haddaba haddii uu tilmaan uu bixiyo oo shaygii multaqadka ahaa ee baadida ahaa uu si fiican u tilmaamo ninkii baadida helena uu u maleeyay inuu run sheegayo way u bannaan tahay inuu u dhiibo ku wareejiyo waayahay malihiis asagoo ku camalfalaya saasaana fiican laakiin maku waajib ah inuu ku wareejiyo maya waajib ma aha maxaa yeeley qofkani waa muddaci waxa wuu sheeganayaa markhaati buu u baahnaanayaa marka sida qof kasta oo muddaci oo markhaati u baahan yahay haddaba haddii uu u dhiibo qofkaa tilmaanta bixiyey isla markaa qof kale uu markhaati keenay iyo inuu asagu iska leeyahay baadida kii kalena wuu ku wareejiyey maxaa la samaynayaa marka ayada kii la siiyey asagoon markhaati keenin waa laga soo qaadayaa oo kan markhaatiga u keensaday inuu asagu iska leeyahay ee dambe ayaa lagu wareejinayaa waa kan kule mualifku xuwilat ileyh haddaba markii sidaasi dhacdo haddii intaan la wareejininba ee ninkan laga soo qaadin ninkan hore gacantiisa ay ku dhimato baadidii kan dambe ee markhaatiga keenay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka magdhowdo kii helay iyo kan loo dhiibay mid alla midkuu doonuu ka magdhaban karaa hadduu doono kii baadida helay buu ka magdhaban karaa maxaa yeele asagaa ninkan ku wareejiyey hadduu doono kan lagu wareejiyey ee loo dhiibay ee gacantiisa ku dhimatay ayuu ka magdhaban karaa maxaa yeelay sababkiisa iyo gacantiisa ayay ku dhimatay haddaba haddii uu ka magdhowdo kan waxa weeye baadida helay wuxuu ugu noqonayaa wixii uu magdhabay kan uu dhiibay haddii kan uu dhiibay uu magdhabana uguma laabanayo kii baadida helay maxaa yeele qaraarka damaanka damaanku asagu fi nihaaya kusoo ururaya maxaa yeelay gacantiisa ayay baadidii ku dhimatay wuxuu ku uhi hadduu sheegto baadidii rajulu nin walam yasifhaa uusan tilmaamin walaa bayinata wax markhaati ahana aysan jirin lam tudfac ilayhi loo dhiibi maayo wain wasafa hadduu tilmaamo wadunna loo maleeyo sidqu inuu run sheegay wajaaza ilayhi loo dhiibaa bannaan walaa yajibu laakiin ma waajibayo cala madhabi muctamad haddaan qabano fain dafaca haddaba haddii uu dhiibo oo fa aqaama aakharu mid kale u oogo bayinatan markhaati bihaa baadida inuu iska leeyahay xuwilat baadidii ayaa lagu wareejinaya ilayhi asagaa loo soo wareejinaya oo kii kale laga soo qaadaya fain talifat hadday ku dhimato cindahu kaa hore agtiisa falisaaxibi اlbayinati kii markhaatiga oo saaxiibkaa waxaa u bannaan tadmiinu lmultaqidi kii baadida helay inuu ka magdhowdo walmadfuuci ilayhi iyo kii uu u dhiibay wاlqaraaru damaanka qaraarkiisa iyo sugnaanshihiisu calayhi cala madfuuci ilayhi kii loo dhiibay ayuunbuu qaraarku ku soo ururayaa qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay laa taxilu ma bannaano luqadatu اlxarami baadidii xaramka in la qaato oo ma banaano litamalluki milkin loo qaato cala saxiixi muctabar haddaan qabanno wayajibu waxaana waajib ah tacriifuhaa in la yaboohiyo qaطcan go-naan khilaaf wallahu aclam wuxuu ku baadidiisu ka duwantaha baadiyaha kale haddii aad xaramka baadi ka hesho waad yaboohinaysaa laakiin marnaba milkin maysid oo mana qaadan kartid luqadada xaramka inaad inta yaboohiso dabeetana qofka iska laha haddaad weyda aada milkiso sida yacni luqadooyinka kale ama baadida kaleba loola dhaqmo maxaa yeelay taas nabigaa reebay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixayn ku sugnaa ina hada albalad xaramahu allahu laa yultaqadu luqadatahu ilaa man carafaha laa yaltaqidu luqadatahu ilaa man carafaha nabig wuxu uhi alay sl slam ilaahay baa xaaraantimeeyey baadidiisa ma qaadan karo ilaa qof yaboohinaya mooyaane riwaayo kale oo bukhaari uu leeyahayna waxay tilmaamaysaa laa taxilu luqadatuhu ilaa limunshid baadidiisu xalaal uma aha qof yaboohinaya mooyaane haddaba baadida xaramku wataa maanta waxaa jirta meelo xaramka alaabaha fakaday ama baadida ah ee la dhigo oo mafquudaad la qayb maamulka xaramka ka mid ah ayaa maamusho meeshaasaa la dhigaa moobiladii iyo wixii dee fakada ee qofkii iska lahaa aan la garinayn halkaasaa la dhigaa kii iska lahaana halkaa unbuu iman haddii uu waayo alaabtiisii oo uu maarata ka baadigoobi waana dariiqada u fiican ee maanta lagu xaliyey baadida xaramka aad bayna u badantay waxyaabaha baadida xaramka maadaama ummad dhan ay meesha iskugu imaanayso waayahay haddaba in la tacriifiyo ayaa waajib ah si joogtaa ah loo tacriifiyo bilaa khilaafin khilaaftaasi kama taagna qultu waxaan idhi laa taxilu xalaal maaha luqadaة اxarami xaramka baadidiisu litamaluk milkin in loo qaato calى صaxiix muctamad haddaan qabano wayajib waxaa waajiba tacriifha in la yaboohiye qaطcan bilaa khilaafin wallahu aclam kitaab laqiidi laqiidkii ayuu u kitaab yahay laqiidku waxa weeye ilmaha la xooray ee waxa weeye dafcan lilcaar ayadoo ceeb laga cabsanayo oo ilmaha maalan ku dhashay garacnimo iyo wixii la midka ah. dabeetana tii dhashay soo tuurta ilmo yar weyaan oo shaaric lagu soo tuuray ama masjid lagu soo tuuray qofkii mas-uulka ka ahaana aan la garanaynin oo u baahan in la ilaaliyo inta badanna waxaa loo tuuraa faaxisho ayuu ilmahani ka dhashay oo ceeb laga cabsanaya iyo caar ama ilmahan mantiisii iyo kharashkiisii ayaa la awoodi waaya waaya haddaba laqiidku waa faciilun bimacnaa mafcuul oo waa malquud sida jariix iyo wa qatiil jariix bimacnaa majruux qatiil bimacnaa maqtuul waaya waa ism mafcuul waxaa kaloo lagu magacaabaa malquud kii la qaaday bictibaari anahu yulqad in la qaado markaan egno manbuudna waa la yidhahdaa bictibaari anahu yumbad markaan egna in la tuuro mambuudna waa la dhahaa maadaama lagu tuurayo ariiqii waxaa kaloo la dhahaa daciy sheegad maxna nasabkiisa ayaan sugnayn waxaana asal u ah qowlka ilahi uhi watacaawanuu cala albiri waataqwa in ilmahaas yacni dayacan in la qaado oo la ilaaliyo oo la dayac tiro caamka ah ayay soo hosgelaysaa watacaawanuu cala albiri waataqwa wafcalu lkhayr labada aayadood iyo nusuusta kale ee caamka ah ee khayrka ummadda ku boorinaysay inay iskaashadaan arkaanta laqiidku waa saddex iltiqaad laqiid iyo multaqid iltiqaadku waa qaadashadii laqiidna waa ilmihii la qaadayey multaqidna waa kii qaadayey mualifku wuxuu ku bilaabay ruknii koobaad oo ah iltiqaadkii wuxuu yihi iltiqaadu lmanbuudi ilmihii la xooray qaadashadiisu fardu kifaayati waa fardu kifaayo wayajibu waxaa waajiba lishhaadu in markhaati loo yeelo calayhi ilmaha qaadashadiisa filasaxi muctamad haddaan qabanno wainamaa tahbutu waxay sugnaataa wilaayatu liltiqaadi qaadashada wilaayadeedu waxay u sugnaataa limukalafin qof mukalafa xurin oo xor ah muslimin oo muslim ah cadlin oo cadaalad leh rashiidin oo toosan ilmaha la xoore ee ah, in la qaado oo la dayac oo la ilaaliyo waa fardu kifaaya halkaa wuxuu kaga duwan yahay luqadadii baadidii baadidii waxaan soo tilmaanay in la qaado inay sunnata laakiin laqiidka in la qaado waa fardu kifaaya bimacnaa muslimiinta waa fard kifaaya ayuu ku yahay ilmaha in la ilaaliyo haddii wax qaado la waayo dadka ka warqaba waxa weye way dembaabayaan oo waxa weeye ilmahaas maalinta qiyaama waa laga xisaaba inay dayaceen ila waa naf waxa weeye dayacan wey naftana in la ilaaliyo ilahay bayna faray waman axyaaha fakaأnama axya الnaasa jamiica marka halkaas ayay baadidii kaga duwan tahayoo baadida nafta iska jecel in la qaado oo waa hanti oo qof kasta uu jecel yahay hantidaas inta uu yaboohiyo haddii uu waayo qofkii iska lahaa inuu ku wareego marka daacigii dabciga ahaa ayaa ka kaafiyey in waajib laga dhigo daacigii sharciga ahaa waa kii qaacidadu ahayd alwaasicu abciyu muqnin an an alwaasic sharciy waasica abciga ah ayaa ka kaafinaya harciga waasicii sharciga ah. bimacnaa hadduu naftuba waxaan jecesha sharciga waajib ka dhigi maayo haddii naftu waxaan necabtahay harcigu xaaraan ka dhigi maayo walu fiirsa hadda nikaaxa naftaa jecel walidaalika waajib lagama dhigin waad fahamta soo maaha waxyaaba waxaa jira muxaramaad sida nijaasaadka in la cuno oo kale nijaasaadka in la cuno wax nasoo ku soo arooray ma jiro haddana naftaa neceb xasharaadka in la cuno wax nasoo ku soo arooray ma jiro cayaanka naftaa neceb naftii baa ka diraysa walidaalika waxay naftu neceb tahay waa xaaraan laakiin waa taxriimkiisa waxaa laga qaadanayaa waajibka abciga ah yani abcigaad necb waxa weeye alwaasic abiyu kalwaasic sharciy waa kii ah waay tanna waa saas oo kale marka naftaa jecel in xoolaha la qaada laakiin ilmo yaroo halkaa ku dayacaan naftu aad ugu soo dhoweyn mayso qaadashadiisa maxaa yl mas-uuliyadii xiluma ka kordhaya wax hanti oo kaaga soo kordhaysa ma jirto lakiin waxaa laga yaabaa dadka aan ilmo ilaahay siinin inay ku farxaan ilmaha yarkaa inay welad ka dhigtaan oo ay dhaqaalaystaan o korsadaan ayaa laga yaabaa dadka ilahay awlaad uusan siin waaya haddaba haddii hal qof uuna ogaado ilmaha yarka ee dayacan qofkaas fardu cayn buu ku noqonayaa hadday laba ogaadaan labadaasaa laga rabaa inay ilmaha dayac tiraan ilmihii marka la qaado markhaati in loo yeelo qaadashadiisa waa waajib sida muctamadka ah xataa qofka qaadaya hadduu yahay qof dayaanadiisa lagu kalsoon yahay maxaa yeelay waxaa laga cabsanaya ilmaha in la addoonsado hadda baadidu taa way ka duwanta la soco baadida in markhaati loo yeelo sunna ahayd waajib ma ahayn laakiin laqiidka in markhaati loo yeelo waa waajib waaya rukniga labaad waa laqiidka mualifka muuse sheegin rukniga labaad waa ilmaha yarka ah ee shaarica lagu tuuray qofka waalan ee shaarica ku dayacanna waa u cid mas aan la garanayn haddaba wilaayada iltiqaadka waa ruknigii saddexaad oo multaqidka ahee qofkii ilmaha yarkaa qaadayay ayaa halka lagu tilmaamaya shuruuddiis waa wilaayo waxanota ilmaha yarka markii aad qaado mas baad ka noqonaysaa adiga xanaanaynaya adiga dhaqaalaynaya hadduu hanti leeya hantidiisa adaa uhaynaya marka wilaayadaas yay u sugnaanaysaa waa qofka shuruudda laga helay inuu mukalaf yahay waa baaliq caaqil xor inuu yahay addoon ma aha ilmo yarna ma aha qof baalana maaha intaa midna waxa weeye luqadadii ma soo gelayaan waa inuu muslim yahay oo gaalkii laqiidka muslimkaa ma qaadi karo cadli waa inuu yahay oo faasiqii baa kaa baxay rashiid waa inuu yahay oo qofkii maxjuur calayhi baa kaa baxay laakiin mualifka waxaa laidhi inuu dhaho rashiid ooma baahan inuu cadli baa ka kaafinaysay maxaa yeele cadligu waa rashiid sidoo kale mukalaf inuu isticmaalo oma baahna inuu cadli haddii ma la yidhi mukalafkii wuxuu soo gelayaa cadliga ilaan qofka cadliga waxaa sharda inuu mukalaf yahay wuxuu ihi iltiqaad lmanbuudi ilmihii la xooray qaadashadiisu in la qaado fardu kifaayatan waa fardu kifaayo waa faradkii laiska kaafinay yajibu waxaa waajiba lishahaadu in markhaati loo yeelo calayhi ilmaha qaadistiisa fi lasaxi muctamad haddaan qaban wa inamaa tahbutu way sugnaanaysaa wilaayatu liltiqaadi qaadista ilmaha la qaadayo wilaayadeeda iyo mas waxay u sugnaanaysaa un limukalafin qof mukalaf ah xorin ah, muslimin oo muslim ah cadlin oo rashiidun oo toosan walow iltaqada haddii uu qaado cabdun adoon bikayri idni sayidii asagoo sayidkiisii u fasixin intuzica minhu waa laga qaadayaa ilmaha uu qaaday fain alimahu hadaba hadii uu ogaado fain calima hadii uu ogaado sayidkii hu ilmihii uu qaaday oo fa aqarahu ilmihii uu ku sugo cindahu addoonkii agtiisa uu ku sugo aw mase iltaqada uu qaado adoonkii biidnihi biidni sayidi sayidka idankiisa fasayidu sayidka ayaa almultaqidu kan qaaday ah walow iltaqada haddii uu sabiyun ilma yar ow mase faasiqun faasiq uu qaado ow mase maxjuurun calayhi sharay oo xoolihiisii laga xayiray ow mase kaafirun gaal uu qaado musliman muslimun tusica minhu waa laga qaadaya halkan mualifku ku tilmaamayaa muxtarazaadkii ama ixtiraazaadkii waxyaabihii ka baxayey shuruudii multaqidka waayahay wuxuu kaga bilaabay halka uu yidhi xurun xorka wixii ku baxayay wuxuu ku yidhi haddaba addoon hadduu ilmo la xoray uu qaado isagoon sayidkiisii uusan u idma inuu soo qaado waa laga qaadaya addoonkii maxaa ahl oo ma ah waa wilaaya hawshan asna laysa min ahli اlwilaayati dadka wilaayada ahalko ah ma aha waa laga qaadaya hadii sayidkiisi uu ka war helo adoonkani inuu ilmahan soo qaaday isla markaana uu gacantiisa ku daayo oo uusan ka qaadin amaba adoonkan markuu ilmahan uu soo qaadeeyey sayidkiisi uu u fasaxay labadaa xaaladoodba sayidka ayaa noqonaya kii multaqidka ah ilmahan xaqiiqa ahaan qaaday addoonkanna wuxuu noqonayaa naa'ibkiisa xagga qaadista iyo xagga tarbiyinta ilmaha maxaa yeele gacanta adoonku gacanta sayidkiisa unbay la tahay kaasi waa ixtiraaskii xorka halkan wuxuu ku tilmaamaya ixtiraasaadkii kale wuxuu yidhi haddii ilmo yar laqiidkii uu soo qaado ama mid faasiqa uu soo qaado ama mid la sharay oo xoolihiisa laga xayiray oo safah looga xayiray uu soo qaado ama gaal baa muslima soo qaaday intaa waa ixtiraasaadkii shuruuddii soo tilmaanay intaaba ahal ooma ahe waa laga qaadaya ilmihii yaraa ee ay gacanta ku dhigeen ilmaha yarka ah ee sabiga ee soo qaaday mambuudka iyo kan majnuunka ah labadaaba ahal ma ah faasiqana waa la tuhmaya kan maxjuur calayhiga ahna ee xoolihiisa laga sharay safah looga sharay asna wilaaye ma oo waxa weeye waa muttaham waa qof dee ah inuu ilmihii dayaco gaalkuna wilaayaba ooma leh ilmo muslima ah inuu qaado walow isdaxama hadday iscihiidhiyaan inaani laba qof calaa akhdihi ilmihii mambuudka ahaa qaadistiisa isku cidhiidhiyaan jacalahu alxaakimu garsoorihii ayaa yeelaya cinda man qof agti yaraahu uu arko oo minhumaa labadooda ka mid ah aw amase min hayrihimaa labadooda kayrkood ah wain sabaqa waaxidun mid hadduu ku soo horeeyo oo faltaqadaw ilmihii uu qaado munica alaakharu kan kalea loo diidayaa min musaaxamatii inuu cidhiijiyo wain iltaqataahu laba hadday ilmihii isla qaadaan macan wada jir wahumaa labadooduna ahlun ay u qalmaan qaadistiisa falasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniye yuqadamu in la horraysiinayo haniyun mid maalqabeena calaa faqiirin mid caydh ah wacadlun mid caadila ah calaa mastuurin mid aan cadaaladiisa la garanayn fain istawayaa haddii ay siman yihiin uqrica waa loo qori tuurayaa wuxuu ku laba qof haday isku ceyidiyaan mambuudkii qaadistiisa oo isku mar ayay ilmihii soo gaadheen mid walba wuxuu yidhi anaa qaadanaya iyo anaa qaadanaya xaakimkii wuxuu u dhiibayaa midkuu u arko labadooda ayuu dooranaya xaakimka waa qaadigii garsoorihii ayaa labadooda mid kamid ah oo u arko inuu munaasab u yahay ayuu u dhiibayaa ama hadduu doono labadooda u dhiibi qof kale u dhiibayaa waayahay maxaa yeelay asagaa mas-uulka ah ilmahaas qaadiga haddii midkood uu soo horeeyo oo dabeetana uu qaado ilmihii kii kalena uu soo gaadho oo uu ku qabsado kaa kale waa laga celinayaa oo waxaa la leeyahay kanaa kaaga soo horreeyey u da waa kii xadiidku ahaa man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi axadu huwa axaqu bihi qofkii usoo horeeya wax aan qof kale uga soo horeynin asagaa u mudan xadiika abu daawuud wariye haddaba mualifku wuxuu ka cabiray faltaqaahu kii u soo horeeyey baa gacanta ku dhigay hadduusan gacanta ku dhigan iska ag istaagoon ilmihii yaaban dabeetana ku kalaa soo gaadhay kiibaa qaaday dambe kan kale markaa kuma qabsan karo kan dambe hadduu mar qaado asagaa leh ilmaha asagaa gacanta ku dhigayoo mas noqon doona haddii hadaba labadii qof ee ilmaha yarka soo gaadha ay mar wada qaadaan isla markaana labadooduba ahl u yihiin qaadistiisa waxaa ahl looga jeedaa shuruuddii aan soo tilmaanay multaqidka ayaa laga helay marka ayada ah waa la kala rajixi oo waxaa la eegay midkoodii sii mudan waxaan eegaynaa hadduu midna hani yahay midna faqiir yahay kan haniga ah ayaan ku wareejirina ilmihii maxaa yeelay kana ilmaha uga dhaqaaleyn badano hantidiisa ayuu ka beeli doonaa oo ilmihii ka daryeeli doonaa kan faqiirkaa muxuu siin doonaa haddii loo dhiibo adli iyo mastuur hadday isku qabtaanna cadligaa la horraysiin adliga waxaa looga jeedaa waa qofka cadaaladda ah ee cadaaladiisa qaadigu uu sugay cadaaladiisa waxay ku sugnaatay bitaskiyatihi cinda xaakim xaakim agtii ayaa laga taskiyeeyey inuu qof cadaalada yahay marka aahiran wa baainan waa cadaalad mastuurna waxaa looga jeedaa qof aahiran cadaalad ah xagga daahirka xumaan laguma ogo iyo fisqi laakiin lama taskiyeynin oo qaadi agtii laguma taskiyeynin marka waa cadlu weeyaan xagga daahirka xagga baainka laakiin cadli ma aha haddii labadaa isqabtaan cadliga ayaa la horreysiinaya qaadi agti lagu taskiyeyey hadday siman oo sifaadkii muctabarkaa ah ay ka siman oo markaa isku qabtaan uqrica marka waa loo qori tuuraya kii qurcadiisa soo baxda baa lagu wareejinaya wuxuu yihi waidaa wajada hadduu helo beladiyun qof ree magaalo magaalo degan laqiitan ilmo yaroo lasoo tuuray bibeledin magaaladiiba uu ka helay falaysa lahu oma banaano naqluhu inuu ilmihii u raro ilaa baadiyatin meel baadiye oo miyi ah walasaxu muctamad waxaa weeye lahu qofkii helay ilmaha inay u bannaan naqluhu inuu u raro ilaa beldin aakhara beled kale magaalo kale uu rari karaa wa ana lilariibi walasaxu muctamad waxaa weeye ana lilgariibi kan qariibka ah ee ida altaqada haddii uu ilmihii ka qaado bibeledin magaalo uusan deganayn an yanqulahu inay inuu u rari karo ilaa beladihi beledkiisi inuu rari karo wain wajadahu haddii ilmihii uu ka helo bibaadiyatin meel miyi ah falahu waxaa u bannaan naqluhu inuu raro ilaa beledin magaalo wain wajadahu ilmihii yaraa haddii uu helo badawiyun mid reemiyi ah bibeledin magaalo haddii uu ka helo fakal xadariyi qofkii reemagaalka ahaa ayuun buu la mid yahay aw amase bibaadiyatin meel baadiyuhu kii reebaadiye ahaa ilmihii ka helay uqira waa lagu sugayaa biyadihi gacantiisa waqiila waxaa la yidhi in kaanuu hadday yihiin kuwa reemiyiga ah yantaqiluuna kuwa u guura linujcati daaq lam yuqarra markaa lagu sugi mahayo kii reemiiga ahaa gacantiisa lagu sugi mahayo ilmihii uu helay wuxuu ku yidhi haddii ilmihii baadida ahaa ilmihii lasoo tuuray haddii uu helo qof reemagaal ah meel magaalo ah oo degmo ah hadduu ka helo uma bannaano inuu ilmihii u qaado oo uu la guuro meel miyi ah meel miyi ah ma geen karo sababtoo ah miyiga noloshiisa qallafsan cilmiga ku dhaafaya ilmihii yaraa farsamo inuu barto oo hadhow ku shaqaysto ayaa ku dhaafaysa waayahay sida muctamadka ah waxaa kaloo u banaan qofkii multaqidka ah waxaa u banaan inuu ilmihii u qaado qofkii multaqidkaa ilmaha magaalo ka helay magaaladii mooyaane magaalo kale wuu geyn karaa maxaa yeele magaalooyinku waa isku midun xagga nolosha wayna isku dhodhow yihiin waaya qof qariib ah haddii ilmihii uu ka helo meel magaalo ah oo uusan isagu deegaan ku ahayn waxaa u bannaan inuu magaaladiisii ilmihii geeyo oo u raro haddiise uu meel baadiyaha uu ka helo waxaa u bannaan sidoo kale inuu magaalo usoo raro miyi hadduu ka helo magaalo uu keeni karaa maxaa yeel ilmaha had iyo jeer magaalada ayaa uga fiican meesha miyiga ah noolol ahaan iyo waxbarasho ahaanba haddii qof ree miyi ah ilmihii uu ka helo magaalo wuxuu la mid yahay sida qofkii xadariga ah ree magaalka ahaa een soo tilmaanay marka ayadaa macnaheedu waxaa weeye meesha magaaladaha oo ilmaha uu ka helay qofkaa ree miyiga ah kama rari karoo meel miyi ah ma geyn karo haddii uu magaalada ku haynaya qofkaa ree miyiga ah ilmaha waa loo daynayaa hadduu dhaho waxaan u guurayaa miyigii waa laga qaaday waa laga wareejinaya haddiise qofkii reemigaa ah, ilmihii uu ka helo meel baadiye ah gacantiisa ayaa lagu sugi doonaa oo la dhihi mahayo miyi baad joogtaa ilmaha iska wareeji maxaa yeele halkaasaa asaga deegaan u ah oo meeshii magaalada ugu jirta qiil baa wuxuu leeyahay maye hadday dadkaa reemiyiga ah ay u guuraan daaq gacantiisa lagu dayn mahaye waa laga qaadi doonaa maxaa yeelay dadkan waa dad guurguurayo waxaa dhici karta ilmaha nasabkiisa inuu sidaa ku ayaa dhici karta wuxuu ku uhi waidaa wajada haddii helo baladiyin qof ree magaal ah laqiiطan ilma lunsan bibeldin magaale hadduu ka helo falaysa lahu uma banaan naqlu inuu u raro ilaa baadiyatin meel miya walaصaxu muctamad waxaa weeye ana lahu inay u banaan ilmaha helay naqlahu inuu u raro ilaa beledin aakhara beled kale magaalo kale ugu rari karaa qofkii magaalo kaele magaalo kale ugu rari karaa wa ana lilghariibi qofkii qariibka ahaa waxaa u bannaan ida altaqada ilmihii haddii uu ka qaado bibeladin meel magaalo ah an yanqulahu inuu u raro ilaa beladihi magaaladiisii wain wajadahu uu ka helo bibaadiyatin meel miyi ah falow u bannaan naqluhu inuu u raro ilaa magaalo wain wajadahu haddii uu helo badawiyun mid reer miyi ah ilmihii ka helo bibeladin magaalo fakalxadariyi kii reer magaalkaa unbuu la mid yahay awamase bibaadiyatin meel miyi ah ayuu ilmihii ka helay uqira waa lagu sugi doonaa biyadihi gacantiisa wa qiila waxaa layidhi in kaanuu hadday kuwa reer miyiga ah yantaqiluuna kuwo u guurguura linujcati daaq lam yuqara gacantiisa loo dayn maayo wanafaqatuu ilmahan laqiidka ah biilkiisu fii maalihi alcaam xoolihiisa guud ayuu ku sugnaanayaa oo laga bixin doonaa wadalika miaal ka waqfin sida waqafka lagu waqfay cala luqaطaa'i ilmaha la xooray aw mas'al khaas maalkiisa khaaska ah ayaa nafaqadiisa laga bixin doonaa wahuwa maalka khaaska ah maa xoolo weeye ikhtasa bihi uu la gaar noqday wadalika mihaalka hiyaabin sida marihi weeye malfuufatin la duuduubay calayhi dushiisa lagu duuduubay wamafruushatin iyo kuwii lagu guglay taxtahu hoostiisa wamaa fii jeybihi waxaa e, jeebkiisa ku jiraa ama maradiisa ku jiro min daraahima lacag ah wakayriha iyo keyrkeed waa mahdiyi iyo sariirtiisa waxa ku sugan iyo wadananiira iyo danaaniirtaas dahabka ah manhuuratin oo lagu firdhiyey fowqahu korkiisa wa taxtahu hoostiisa wuxuu ku yidhi ilmihii laqiidka ahaa ee lasoo qaaday biilkiisu ma saaro qofkan soo helay waajibkuma aha inuu bixiyo ee waxa weeyaan biilkiisu wuxuu ku waajibayaa xoolihiisa caamka ah ama xoolihiisa khaaska ah xoolaha caamkee dadka luqadadu ay leeyihiin waa maxay waa sida maalan hantida lagu waqfay luqadada waagii islaamku uu cizada iyo awoodda lahaa waxa weeye waqafku aad buu u faafsanaa muslimiintu wax kasta waqaf bay u yeeleen meesha innaga hadda dowladda noogu jirto ayuu waqafka islaamigu ku jiray xataa luqadada dadka caruurta lasoo xooray ee waxa weeye cid ilaalinaysa aan lahayn waxay lahaayeen awqaaf u khaas ah waa kan kule mualifku ka waqfin cala luqadaa wax jira weeyaan wax mualifku iska sheegaya maaha marka yacni maalka lagu waqfay dadka luqadada ah ayaa laga biilayaa ama wixii loo dardaarmay kaasi waa maalkii caamka ah maalka khaaska ahana waxa weeye waa maalka asagoo keligii la gaar noqday ilmaha yarkaa khaaska ah weeye sida maryaha ilmaha lagu duuduubay iyo maryaha lahoos dhigay ee loo goglay iyo waxa maryihiisa lagu dhex riday ee daraahim ah ama maryihiisa keyrkeed ku dhex jira sida sariirtiisa oo kale ama danaaniir danaaniirtu waa lacagta dahabka ah ee dushiisa lagu firdhiyay ama hoostiisa la dhigay wax alla wixii lacag ah ee waxa weeye maryaha loo geliyey ee laleeyahay macnaha qofkii helaa bal lacagtaas iyo hantidaas waxa weeye ku dayactiro ilmihii ku ilaaliyo ila maamadan tuurtay way jecesha ilmaheeda laakiin ceeb bay ka cararaysa waa naflacaari marka waxay leedahay bal qofkii ilmaha hela xoolahaasa ku dayactiro waa wax dhici jiray macnaha waxaan wax jiro wey haddaba hantidaasaa ilmihii laga biilayaa wuxuu ku yidhi wanafaqatuhu biilkiisu fii maalihi alcaam xoolihiisa caamka ah ayay waxa weeye ku waajibaysaa wadalika waqfin sida waqf lagu waqfay cala luqaaa ilmaha la xooray aw mase alkhaas maalka maalkiisa khaaska wahuwa isaguna makhtasa wuxuu la gaar noqday ee uu la keli noqday wadalika mitaalka hiyaabin sida marya weeye malfuufatin calayhi asaga lagu duuduubay dushiisa wa mafruushatin iyo kuwa lagu gublay taxtahu hoostiisa wamaa fii jaybihi jeebka halkan loguma jeeda jeebka marada loguma jeeda marada gudaheeda looga jeedaa waaya kelimadan jayb fi lua carabiya jeebka aan naqaanana waa lagu ilaaqaa marada halkaa madaxa laga geliyana jeeb baa la dhahaa tanuna hadda mualifku ujeedaao waxa wey marada gudaheeda wixii loo geliyey ee daraahim ah lacag ah wakayriha iyo daraahim keyrkeed wixii halkaa loogu riday sida dahab iyo wixii la mid ah waa mahdihi sariirtiisa wixii loogu riday sariirta uu ku jiifo ee waxa weeye lagu dhex riday wa danaaniira iyo danaaniir dahab ah oo manhuurata lagu firiyey fowqahu korkiisa wa taxtahu hoostiisa wain wujida haddii la helo fii daarihi fii daarin guri dhexdii haddii laga helo fa hiya daartaasi lahu asaga u sugnaatay walaysa lahu maalun xoolo uma sugnaanin maalkaasoo madfuunun ku aasan taxtahu hoostiisa wakadaa waxaa la mid ah hiyaabun maryo wa amticatun iyo alaabo mawduucatun oo la dhigay biqurbihi meel u dhow filasaxi muctamad haddaan qabanno fain lam yucraf haddaan loo ogeyn lahu laqiidkii maalun wax xoola ah faladharu muctamadu waxaa weeye annahu shanihi yunfaqa calayhi in laga biili doono min beyt ilmaali beytimaalkii muslimiinta fain lam yakun hadduusan jirin beytumaal muslimiin qaama muslimiin muslimiinta ayaa u kici doona bikifaayatihi kifaayadiisi wuxuu ilmahan u baahan yahay qardan xaal uu yahay waxaasi amaah fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahy maye nafaqatan waa nafaqo la biilayo oon dib loogu soo noqonaynin wuxuu ku yihi haddii ilmihii la tuuray laga dhex helo guri dhexdii gurigaasna cid le aan la garanayn ama cid sheeganaysa aysan jirin ilmahaasaa gurigaa yeelan doona maxaa yeelay ilmuhu maadaama gurigan ku dhex jiro sida muuqata asaga ayaa iska leh laakiin haddii hoostiisa meeshii la la dhigay ilmaha hoostiisa laga helo oo dhulka ah xoolo ku aasan oo lagu duugay ilmahani ma yeelan doono maxaa yeelay de waxa weeye qof weyn baaban lahayn xoolo meesha uu taagan yahay ku aasan saa ilma ilmo yaroo waxba aan kala ogeyn sidoo kale alaab haddii agtiisa la dhigo meel u dhow alaabtaas sida muctamadka ah ma yeelan doono maxaa yeeley asagu waxay gacantiisa ku sugnaanaysaa uun wixii asaga laga xidhiidha dharka uu qabo iyo wixii dul saaran ee lacag ah ama hanti ah ubuu yeelanaya laakiin wax agtiisa la dhigay dee asagoo ma milkin karo waaya sida qofkii mukalafkaa maaha qofka mukalafka waxaan haddii la agdhigo hantidan wuu milkinayaa sida daahirka maxaa yeele gacankuhayn buu kule wuu laakiin ilmaha yarka waxba ma ilaashan karo haddaba wax xoolaha haddaan ilmaha lasoo tuuray looba ogeyn maxaa xal ah markaa sida muctamadka ah, waxaa laga biilayaa baytumaalka muslimiinta weliba sahmiga ama qoriga masaalixda muslimiinta ayaa laga biili doonaa ilmahaas hadaba hadduusan baytulmaalkii muslimiinta uusan jirin sida maantaba xaalkeenna uu yahay muslimiinta ilaahay wax siiyey ayaa ilmaha ilaahay ka weelay oo la rabaa ilmaha inay waxa weeye biilkiisa ay bixiyaan wax ku filan oo kifaayadiisa ah laakiin waxa ay bixinayaan muxuu noqon doonaa laba qowl ayaa meeshan ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyahay waxaasi waa lacagtaa lagu kharash garaynaya ilmaha waa qardi amaah weeye maalintuu ilmahani qaan gaadho ee uu shaqaysto lacagtaas wuu iska bixin doonaa qowlka kale ee laga xoog badan yahayna wuxuu leeyahay maya ee waa nafaqo waajib oo ilmahan la siinayo hadhowna laguma le inuu soo celiyo walilmultaqidi kii baadida qaatay waxaa u bannaan alistiqlaalu inuu la keli noqdo bixifdi maalihi xoolihii ilmaha yarka ah ilaalintiisa filasaxi muctamad haddaan qabanno walaa yunfaqu alayhi laga biili maayo walaa yunfiqu ka biili mahayo calayhi ilmihii yaraa minhu xoolaha uu iska leeyahay ilaa biidni اlqaadi qaadigu inuu ufasaxa mooyaane qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la'aan wuxuu ku yidhi qofkii ilmaha yarka yarkaha gacanta ku dhigay soo qaaday hantidiisa asagaa u ilaalin doona wax alla wixii hanti uu leeyahay asagaa u ilaalin doona maadaama uu u madax bannaan yahay asaga ruuxdiisa inuu ilaaliyo inuu xoolihiisa ilaaliyana min baabi awlaa laakiin xoolaha ka biili mahayo ilaa inuu qaadiga u fasaxa mooyaane maxaa yeeley wilaayada maalka qof qariib ah uma sugnaato oon aabba iyo awow ahayn qofka ajnabiga ahna min baabi awlaa isagaabaa kasii fog haddaba inuu qaadiga ka fasax qaataa walilmultaqidi kii ilmaha yarkaa qaaday waxaa u bannaan alistiqlaalu inuu la keli noqday bixifdi maalihi xoolihiisa ilaalintooda fil asaxi muctamad haddaan qaban walaa yunfiqu caleyhi ka mahayo xoolahaas minhu xoolaha ka biili mahayo ilaa biidni qaadi garsooruhu inuu fasaxa mooyaane qacan bilaa khilaafin khilaaf la-aan faslun faslkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa xukumka la xukumayo ilmaha laqiidka ah islaamnimadiisa ama gaalnimadiisa tabacan lidaar iyadoo markaa la raacsiinayo daartaa laga helay ilmaha iyo keyrkeed haddaba fasalkan guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay laqiidkii la helay islaamnimadiisi qaabka loo xukminayo ama ha lagu xukmiyo tabaciyati daar daartii laga helay degmadii laga helay isagoo markaa la raacsiinayo ama wax kale la raacsiinayo wuxuu yihi idaa wujida haddii la helo laqiidun ilmo lasoo tuuray bidaari اlislaami degmadii islaamka wa fiiha degmadana uu ku sugan yahay ahlu dimatin gaalo aw mise bidaarin daar laga helo degmo fataxuuha muslimiintu ay furteen oo wa aqaruuha ay ku sugeen biyadi kufaarin gaalo gacantood sulxan heshiisnimo ay ugu daayeen aw amase bacda milkihaa markii ay milkiyeen degmadii ay markaa gaalada gacantooda ku daayeen bijizyatin jizye sababteed ay bixinayaan gaaladaasi wlxaal fiiha degmada uu ku sugan yahay muslimun qof muslim ah xukima biislaami laqiii ilmihii la helay ee lasoo qaaday islaamnimadiisi markaa waa la xukminaya wuxuu ku yidhi ilmo yar oo lasoo tuuray hadii laga helo meel muslimiintu ay deegaan ku yihiin waa daarulislaam isla markaana meeshaa daarulislaamka ah ahlu dime ay ku nool yihiin gaalo ahlu dimadu waa yahuudda ama nasaarada jizyada bixisa ama ilmihii waxaa laga helay daar waa degmo ay muslimiintu furteen isla markaana gaalada ay ku wareejiyeenoo gacantooda ku daayeen gaalada ay ka qabsadeen sulux heshiis ay la galeen sababtii amaba markii ay daartii qabsadeen ay la wareegeen ayay jizye ay ka qaadayaan gaaladaa darteed ayay ugu daayeen gacantooda isla markaana daartaas laga helay ilmaha uu qof muslima hal qofna ha ahaadee uu ku nool yahay ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado yani qof dhali kara ilmaha marka ilmihii la helay islaamnimadiisa ayaa la xukminayaa xataa wadankan adduunya wadan gaalo oo hal qof oo muslima keliya uu ku nool yahay waxaa la xukminayaa islaamnimada ilmahaas isagoo qofka loo nisbaynayo afartaa masaleba islaamka ayaa la hallibaya la xoojinaya waa kii xadiidku ahaa alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh islaamku asaga hadiya jeer sarraynayo lagama sarrayn karo idaa wujida haddii la helo ilma la tuuray bidaari islaami degmadii islaamka wa fiihaa uu ku sugan yahay ahlu dad ahlu dima oo gaalo ah amase bidaarin degmo fataxuha muslimiintu ay furteen waaqaruha ay ku daayeen biyadii kufaarin gaalo gacantooda sulxan heshiis ay u daayeen aw mase bacda milkiha markii ay qabsadeen kadib muslimiintu bijizyatin jizya ay ugu daayeen gacantii gaalada oo fiiha islamarkaa degmada uu ku sugan yahay muslimun qof muslima xukim waxaa la xukmin doonaa biislaami laqiid ilmaha la helay islaamnimadiisa wain wujida ilmihii haddii la helo bidaari kufaarin degmo gaala haddii laga dhex helo fa kaafirun gaal weeye ilmahaas gaalnimaa lagu xukminaya lam yaskuna hadduusan deganayn degmadaas muslimun qof muslim ah wain sakanaha haddii uu degan yahay degmadaas muslimun qof muslim ah kaasirin mid lasoo qafaashay wa taajirin mid ganacsada ah fa muslimu markaa muslim weeye fil asix muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi ilmihii haddii laga helo beled ay gaaladu leedahay isla markaana oo weli laga qabsan kuwii hore waxay ahayn buldaan islaambi ahayn degmooyin islaambi ahayn ama muslimiinta deegaan u leh ama gaaladay ka qabsadeenoo ay la heshiiyeen oo gacantooda ku daayeen ama jiziga ka qaataan xaaladaha weeye ama muslimiinta waxaa kula nool gaalo ayaa kula nool wadanka laakiin tan waxa waa daar kufaar waa degmo gaaladu ay leedahay ilmihii laga hela meeshaas waxaa lagu xukminayaa inuu gaal yahay daartii baa la raacsiinayaa tabcan lidaar daartii baa la raacsiinayaa maadaama dadka degan ay gaalo yihiin waase goorma haddii qof muslim ah uusan meeshaa ku noolayn haddii laakiin qof muslima ah uu ku nool yahay ama ha ahaado hadduu doono qof la soo qafaashay ama ganacsada ha ahaado ama qof booqasho ku yimid ha ahaadee markaa ilmihii la helay islaamnimaa lagu xukminaya waa muslim islaamka ayaa had iyo jeer la hallibayaa waaya wain wujida haddii laga helo ilmihii bidaari kufaarin degma gaalo fakaairun gaal weeye lam yaskunaha degmada hadduusan deganayn muslimin qof muslim ah wain sakanaha hadduu degan muslimin qof muslim ah. wadalika mitaalka asiiri mid la qafaasho weeye wataajiri mid ganacsada weeye famuslim muslim weye filasax muctamad haddaan qabanno waman qofkii xukima lagu xukmiya waman qofkii xukima la xukmiya biislaamihi islaamnimadiisa bidaari daarta sababteedana loo xukmiyaa oo fa aqaama markaa uu ogaa dimiyun mid gaal ah bayinatan markhaati binasabihi nasabkiisa ilmahan inuu dhalay laxiqahu waa haleelayaa oo watabicahu ilmihii wuu ku raacayaa gaalka ah fi lkufri gaalnimadiisii wain iqtasara hadduuse ku gaabsado kaa dimiga ah cala sheegasho ilmahan inuu dhalay falmadhab muctamada waxaa weeye annahu ilmihii laa yatbacu kaa gaalka inuusan ku raacayn fi lkufri gaalnimadiisa oo yuxkamu waayah wuxuu ku la xukmiyey islaamnimadiisa tabacan lidaar tabiciyadii daarta lagu xukmiyey oo maalan waxaa laga helay daar islaam baa laga helay dabeetana ilmihii waxaan idhi waa muslim ama daar gaalo oo qof muslima ku nool yaha laga helay waxaan idhi muslim dabeetana qof dimi ah ayuunbaa soo baxo wuxuu yidhi ilmahan anaa dhalay markhaatina waan u haystaa markhaati buu keenay laba oo waxa weeye cadlayn ah ayuu markhaati u keenay marka ayada ah ilmihii nasabkiisa inuu dhalay markhaatiga u keenay wuu haleelayaa horta kufrigina wuu ku raacaya sababtoo ah markaan aan xukuminay ilmahan ee tabeeciyadiisa daartu u raacsan yahay daartu waxa weeye waa daciif tabeeciyadeedu oo markaa markhaatigana ka xoog badan gaalkan ilmahan uu sheegtay marka markhaatiga ka xoog badan gacanta mujaradka ah walidaalika ilmihii waxaa loo xukminayaa inuu gaal yahay oo aabbihii ayaa la raacsiinayaa nasab iyo diyaanaba haddiise taasi waa haddii markhaati uu keena hadduusan markhaati keenin uu sheegto keliya u dhaho ilmahan anigaa dhalay sida muctabadka gaalnimada ku raaci maya xagga nasabka ku raacaya laakiin xagga gaalnimada ku raaci mahayo maxaa yeelay ilmahan maadaama aan xukminay inuu muslim yahay oon daartii aan raacsiinay islaamnimada ka bedeli mayno bimujarad sheegasho gaal uu sheegtay wuxuu ku yihi wayuxkamu waa la xukminayaa biislaami sabiil ilmihi yaraa islaamnimadiisa bijihatayn laba jiha sababtooda ukhrayeyni oo kale ayaa lagu xukmin karaa laa tufradaani aan lagu keliyeynaynin fii laqiiin ilmo la helay oo la tuuray ixdaahumaa labadaas jiho mid ahaan waxaa weeye alwilaadatu dhalmo faidaa kaana hadaba haduu yahay axadu abaweyhi labadiisa waalid mid ahaan haduu yahay muslimun muslim waqta alculuuqi wakhtiga ilmahani uu calool galay fahuwa asagu ilmahaasi muslimun muslim weeye fain balaqa hadduu qaan gaadho oo wasafa uu tilmaamo kufran gaalnimo fa murtadun mid diinta ka baxay weeye oo ka noqday walow caliqa haddii uu ka guntoomo bayna kaafiriin laba gaal dhexdood uma dabeetana aslama axaduma midkood uu soo islaamo xukman biislaami ilmihii islaamnimadiisa la xukmin doonaa fain balaqa ilmihii hadduu qaan gaadho oo wasafa uu tilmaamo kufran gaalnimo fa murtadun mid diintii ka noqday weeye walciyaadu biاllaah wa fii qowlin kaafirun asliyun waaba gaal asli ah wuxuu ku yidhi markuu soo tilmaamay mualifku tabaciyata daar ilmihii in islaamnimo lagu xukumiyo ayadaoo daartii laga helay ilmihii laqiidka ahaa la raacsiinaysa la raacsiinaya hadday tahay daar islaam ama ay tahay daar gaal daar ay gaalo leedahay laakiin dad muslimiin ay ku nool yihiin walow hal qof ba ha markuu taa ka soo hadlay ayaa wuxuu yidhi sidoo kale ilmaha yarka ah islaamnimadiisa waxaa lagu xukmin karaa laba arimood oo kale oon gaar ku ahayn ilmaha laqiidka ee la helay macnaha halkan mualifka labadan jiha wuxuu u sheegayaa ayagoon gaar ku ahayn laqiidkii istidraadan yani istidraad ahaan buu usheegayaa oo baabkan maadaama ay calaaqa laleeyihiin haddaba arinta koobaad waxaa weeye dhalmo weeye ee ilmaha yarkaa lagu xukminayo islaamnimo waayahay dhalasho weeye haddii laba waalid oo muslimiin ay dhaleen ama labadiisa waalid mid ahaan uu muslim yahay haddii labadiisa waalid mid ahaan uu muslim ahaa markii ilmahan uu calool galay ilmihii muslim weeyo islamnimaa lagu xukminayaa hadduu maalan labadiisa waalid mid ahaanna waa muslim waa gaal waxaa iska dhalay qonin muslima ah iyo gabadh yahuudiyada ah ama gabadh nasraaniyada ah ayaa iska dhalay marka waxa weeye waa muslim oo labadiisa waalid midkii kolba muslim ah ayaa la raacsiinaya ilmihii haddii haddaba ilmihii noocaasa islaamnimo ku xukmina isagoo yar uu qaan gaadho dabeetana uu ku dhawaaqo kelimatu kufr halkan uu kuleyahay mualifku wawasafa kufra waxaa looga jeedaa yacni wax gaalnimo lagu xukminayo ayuu ku dhawaq kelimatu kufri buu ku dhawaaqay maalan wuxuu yihi ciise waa ilaah buu yihi maalan ama ilaahyadu mid ma ah buu yihi ama ilaahay wujuudkiisu inkiray waxdaaniyadiisa adu wax kufri ayuu ku dhawaaqay waa murtad walciyaadu billah mid diinta ka noqday weeye maxaa yeele yaraantiisii baa la xukmiyey islaamnimadiisa tanna waa riddo uu dib kala yimid axkaamtii riddada ayaa ku dareerayso tooba ayaa laga dalbayaa haduu toobad keeno fadaak haduu toobad keeni waayana qoorta ayaa loo dheeranaya waa la dilaya waa kii xadiidku ahaa man badela diinahu faqtuluuh haddaba haddii laba gaal ay iska dhalaan ilmihii oo markuu calool gelayay labadiisa waalidba waxay ahaayeen gaalo laakiin midkood baa dib ka islaamay ilmihii markuu dhashay kadib intuusan xadutamiis gaahin ama markuu xadutamiis gaahin lakin intuusan qaan gaadhin ka hor ilmihii lagu xukminayaa islaam inuu yahay xukma biislaam islaamnimadiisa la xukminayaa islaamkii ayaa had jeer la hallibayaa alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh midda kale ilahi waa kii uu yidhi wاladiina aamanuu watabacthum duriyathm biimaani alxaqna bihim duriyatahum kuwa muminiinta ah tabactum duriyatm duriyadooda ay raaceen iimaanan iimaan ay ku raaceen alaqnaa bihim duriyatahum duriyadooda waan haleeshinaynaa marka aayaddan tafaasiirteeda waxaa ka mid ah in ay islaamnimadii ku raacayaan caruurtii ee waxa weeye labadooda waalid ay muslimka ahaayeen ama midkoodu muslimka ah waaya haddaba ilmaha noocaasa haddii inta uu qaan gaadho dabeetana kufri uu ku dhawaaqo waa murtad mid ridoobay buu noqonaya markuu qaan gaahay umaa la xukminaya inuu ridoobay laakiin inta uu yaryahay hadduu kufri ku dhawaaqo wax ka soo qaad ma leh maxaa yeele ilmaha yarka ah kufrigiisa iyo islaamkiisu midna asixi maayo suu mualifka dib ka tilmaami doono qowl baa wuxuu leeyahay maya ee haddii uu marka uu qaan gaadho uu kufri ku dhawaaqo waaba kaafir asli ah maxaa markii horeba laba gaal iska dhalay dib baan islaamnimo kaga xukminay haddana dib buu gaalnimo ka caddaystay marka marka horeba awowgiisa horaaba gaal ahaaye waxa weeye marnaba islaam noqon mahayo kaafir asli ah weeyaan ma ridooyin buu leeyahay waaya kaafirka asliga iyo murtadku kala duwan yihin kaafirka asliga ah jizya lagu sugi karaa hadduu jizya iska bixiyo laakiin murtadku marnaba waxa weeye lagu sugi mahayo riddadaas hadduu soo islaamo islaamnimada laga aqbalaya haddii kalena waa dilaya saasuu kala duwan yihin athaaniyatu jihada labaadee waxaa weeye idaa sabaa haddii uu soo qafaasho muslimun qof muslim ah difran ilmo yar tabica ilmaha yarkaa wuxuu raacayaa asaabiya kii soo qafaashay fi lislami islaamnimou ku raacayaa waase goorma in yakun macahu ilmaha yarka hadduusan la jirin axadu abaweyhi labadiisa waalid mid ahaan walow sabaahu hadduu soo qafaashase dimiyun gaal lam yuxkam lama xukminayo biislaamihi ilmihii islaamnimadiisa fi asaxi muctamad haddaan qabano mualifku markuu noo soo tilmaamay laba arrimood oo ilmaha yarka ah islaamnimo loogu xukminayo haddii labadooda mid ahaan la helo ayuu tii saddexaadna halkan ku sheegayaa waxaa weeye ilmo gaal ah ayaa qof muslim ah ayaa soo qafaashay ama qof waalan buu ahaa oo gaal ah een qof muslima soo qafaashay kii soo qafaashay ayuu islaamnimada ku raacayaa daahiran wa baatinan ilmaha islaamnimada loo xukminayaa waase goorma haddii uusan la jirin waalidkii ama labadiisa waalid mid ahaan uusan la soconin weeye maxaa yeele mar hadduusan labadiisa waalid midna la soconin waxa weeye qofkan gacanta ku dhigay ilmaha ayuunbaa mas-uul ka noqonayo meeshii waalidka ugu jira walidaalika diinta asagoo ku raacaya laakiin labadiisa waalid mid ahaan hadduu waxa weeye waalidkii unbuu la xugum yahay ee islaamnimo loo xukmin maayo taasi waa hadduu muslim soo qafaasho hadduu dimi soo qafaasho dimigu waa yahuudi ama nasraaniga waddanka islaamka ku noola ee jisyada bixinayay hadduu gaal xarbi ah ilmo yaroo gaal ah waddankii daarilxarbi hadduu ka soo qafaasho kaa islaamnimo loo xukmin maayo la dhihi maayo waddankii islaamka maadaama uu keenay ilmaha yarka ah islaamnimo aan ogu xukmina tabcan lidaar maxaa yeelay daartu asagaybayna saamaynin kaadimigee ku nool ayayna saameynin iyo awlaadda dhalay oo leehi waa gaalo marka kanuu soo qafaashayna min baabi awlaa ahaaniyatu jihada labaadee waxa wey dasaba hadduu soo qafaasho muslimin qof muslim ah diflan ilmo soo qafaasho gaal ah tabica asaabiya ilmaha yarka wuxuu ku raacayaa asaabiya kii soo qafaashay fi lislaam islaamnimo in lam yakun hadduusan la jirin macahu ilmahaas axadu abaweyhi labadiisii labadii dhalay mid ahaan walow sawaahu hadduu soo qafaashay ilmihii yaraa dimiyun mid gaal ah, lam yuxkam la xukmin maayo biislamin islaamnimadiisa ila saxi muctamad haddaan qabano walaa yasixu ma asaxayo islaamu sabiyin ilma yar islaamnimadiisu ilmahaasoo mumayizin wax kala garanayo tamyiiz leh istiqlaalan madax banaani iyo kelinimo u asix maayo islaamnimadiisu calaa saxiixi muctamad haddaan qabano ilmo yar haddii uu ku dhawaaqo tawxiidkii tawxiidkaa loo ictibaarin maayo ku dhawaaqay macnaa ilmo yar islaamnimadiisu asixi mayso waa hadduu yahay mumayis mualifka mumayis buu ku qayday mumayisku waa kan wax kala garanaya ee salaadiisu asaxayso ee soonkiisa asaxayo ee ilmaha toddoba jirka inta badan gaadhay ayaa xadu tamiis ah. midigtiisii bidixiisa kala garanaya weyse qaadan kara isjaysan kara isku filan ayaa mumayis la yidhaahdaa ama toddoba sana ha gaadha mayuusan gaadhin ka haddii uu islaamnimadii ku dhawaaqo waxa weeye ka asixi mayso ka yarkaa intaa gaadhin ee xadutamiyiisaan gaadhin warkiisa halkaa iskaba dhig masalada khilaaf baa ku jira laakiin sida saxiixa muctamadka xooga badan waa sidaa ee imaam shaafici ku caddeeyey qowlkiisa qadiimka iyo kii jadiidkaa maxaa yeelay ilmahan waa hayru mukalaf mukalaf ma aha marka wuxuu shabahaa kii aan mumayiska ahayn iyo kii waallaa ayuu shabahaa labadaasna islaamnimadooda asixi mayso midda kale towxiidkan uu ku dhawaaqaya laba midun weeye inuu khabar yahay inuu inshaa yahay inshaa waa curin hadduu khabar yahay khabarkiisa ilmaha lama qaato ilma yarka warkii lama qaato waaya hadduu inshaa yahayna waa sida cuquudda oo kale cuquuddii beyca iyo mucaamalaadka inshaa weyaan maala marka qofku waa iibinaya bictuka wankaibi waa inshaa khabar ma marka cuquuddii mucaamalaadka ayay taasina la mid tahay cuquudda mucaamalaadka ilmaha yarka ee mumayiska ka asixi mayso nikaaxiisu maalan asixi maayo inuu nikaax ku sameeyo ama qabuul ku sameeyo ma asaxayo marka tan islaamnimaduna taaba may tahay waaya khilaafu saxiix wuxuu leeyahay maya ee islaamnimadiisu waa asaxaysaa walidaalik qariibkiisa muslimka wuu dhaxlayaa taasna waxaa daliil ah wuu ihi maxaa yeele nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sayid cali ayuu islaamnimada ugu yeedhay intuusan qaan gaadhin ka hor dabeetana islaamnimadii ayuu ka ajiibayo saasuu ku islaamay midda kale mar hadduusan mukalaf ahayn ilmihii ka laazimi mayso in ayna islaamnimadiisu asaxaynin sida salaadii iyo soonkii iyo cibaadad kaleba uga asaxayeen bay islaamnimadan uga asaxaysa laakiin qowlkii hore wuxuu taa kaga jawaabay qisadii cali wuxuu ihi qisada cali ma sugno ee waxaa sugan markuu sayid cali islaamayey inuu qaangaadh ahaa sida uu caddeeyey alqaadi abu ayib abri uu ka soo guuriyey alimaam axmed radia allahu tacaala canhu waaya midda kale salaaddii iyo islaamnimadii isku mid ma aha salaaddii iyo islaamnimadii isku mid ma aha oo waxa weeye salaadda iyo soonka iyo waxa weeye sunnay unoqonaysaa ilmaha laakiin islaamnimadu waa waajib ilmaha yarka waajibkama asaxee sunna unbaan ka asaxa xataa hadduu xajiyo xajatulislaamka u gudayso sunay unoqonaysa islaamnimada lase waa waajib marka farqiga udhexeeya sunnihii iyo waajibkii waxa laga hadlaya la soco waa ilmo laba gaal iska dhaleen ee lagama hadlayo ilmo ay laba muslim iska dhaleen kaas asaga waa muslimba tabacan liabaweyhima marka masalada inaysan laaqanin oo hadhihin carurtaan yarta hadda muslimiin maaha miyaa hadhihin dhinac kale hoola qofka hadduusan masalada fahmin had jeer meel kalo ayuu la aadi walaa yasixu asixi mahayo islaamu sabiyin ilmo yar islaamnimadiis asixi mumayisin wax kala garanaya istiqlaalan yani madax banaani walidalika mualifku wuxuu ku yihi istiqlaalan istiqlaalan ka saaraysa maslada hadaan sheegayna istiqlaalan waxaa loo jeedaa inuu keligii dhaho waan islaami isagoo labadiisa aababa ay gaala yihiin laga yeeli maayo ka asixi mayso markuu qaan gaadho ayuunbaa tawxiidka loo qabanaya oo islaamnimadiisa asaxaysa markaasuu mukalaf noqonaya cala saxiixi muctamad haddaan qabanno والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين